وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay kitaabkii buluq lmaraam min adilat alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llah baabu lkhulci khuluci buu u baab yahay khulciga horaan usoo sheegnay axkaamtiisa qaar ka mid ah noocyadiisana waa saddex nooc khulciga laba nooc mubaax waaye hal noocna waxaa weeyaan waa waa waa makruuh ayb saddexdaas nooco marka u qaybsamaa oo yani waxaan u jeedaa nooc maba banaanaba laba noocna way bannaan yihiin labada nooc ee bannaan waxaa weeyaan haweentu inay ninka ku nacdo dabeecad ama diin ay ku nacdo wax ku saabsan ama khilqadiisa iyo hay-adiisa wax ku saabsan inay ku dhibsato marka ay sidaa marka khuluci ay u dalbato oo saas marka ay isku khulcaan jaa-is weeyaan midkaas aayaddan u daliila falaa junaaxa calayhima fima iftadat bihi iyo xadiidka nooca labaad ee mubaax ah waxaa weeyaan ninkii iyo naagta iyagoo xaaladooda ay hagaagsan taho mustaqiim ay yihiin xaaladda ay mustaqiimad ay tahay in markaas ay labadooda ku heshiiyaan inay iskhulcaan ninkiina dhib ma wado naagtiina dhib ma wado wax hadda ay naagta ninka ku nacaysaa ma jirto laakiin ayagaa raalli isaga ah taasna xaala oo khulucba jaa-is ah weyaan ayb akaru ahlilcilmina khulucaas way baneeyeen waa ansaxaba waana baneeyeen midna waxaa weeyaan jaa-is maba ahanba oo waa xaaraam kaana waxaa weeyaan ninku inuu naagta garaaco ama uu dhibo ama nafaqadeedii iyo u diido ama aradbixi oo u diido si ay markaas u khulucdo oo u meherkii dib uga qaato taas iyada waa layska reebay oo alla wuxuu yidhi walaa tacduluuhuna litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhuna ila an ya'tiina bifaaxishatin mubayina yani hawaanti haweenkii marka nafaqadii iyo waxyaabahaas ha ka meermeerinina nacam litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhuna si aa uga qaadataan oo aad ula tagtaan wixii aad siiseen wax kamida si aa uga qaadataan hawaankii ha u diidinina nafaqadoodii iyo wixii ay xaq idinkugu lahayn marka ninka hadduu xaqii lagu lahaa diido ulajeedadiisuna ay tahay meherkii aada siisay waxa kaa siiso saas ha kugu qulucdo xaaraam waa midkaas isagaa nacam maxaa yale naska aayadda qur-aanka ayuu xaaraam uu ku yahay midkaas marka qulucu laba saddex nooc waay laba noocna waa jaa-is noocna ma banaana ayb axkaamtiisana waa soo marnay can ibni cabaasin radia allahu canhuma waxaa laga wariyey ana mraata thaabit ibni qays ana imra'ata thaabit ibni qays thaabit ibni qays xaaskiisa ayb atat inabiya sala allahu alayh waali wasalam nabigay u timid ayb nabigay u timid sala allahu alayh waali wasalam faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow thaabitu bnu qays ninkaas thaabit la yidhaha maa aciibu calayhi ku ceebayn maayo fii khuluqin dabeecad iyo walaa diinin iyo diin toona ku caabeyn maayo walaakinii akrahu lkufra laakiinse waxaan nacayaa kufri fi lislaami islaamka dhexdiisa kufri ayaan nacayaa islaamka dhexdiisa inaan kula dhex jiro taasaan nacayaa macnahana waxay ujeedaa inii akrahu lkufra bimacnaa waxaa weyan haddaan agtiisa ku nagaado oo aan la joogo ninkaas waxaan ka baqayaa inaan ku dhaco wax kufri keeno wax kufri keeno inaan ku dhaco ee ulajeedadeedu ma aha inay rabto iyada si ay ninkaas u faaruqdo ininay waxaan ujeedaa ulajeedadu maaysan ma aysan ahayn <clears throat> inuu asaga kufri u farayay markay leedahay inii akrahu lkufra fi lislaam macnuhu maaha asaga ayaa gaalnimo ee faraya kama wado sababtoo ah taas waxaa diidaya maa aciibu calayhi fii khuluqin walaa diinin dabeecad iyo diin midna kuma haystay tiri kumana caabeynayo idan kufri asaga ma fari jirin marka ee eh, iyadaa waxay isaga baqaysaa marka inay marka dambe kufri ay ku dhacdo ayb ama waxaa la yidhahdaa kufrigaana wuxuu yahay kufraan lcashiir inii akrahu waxaa nacaya alkufra gaalnimada oo la abaal dhaco nin ninkii eh, eh, ninka in la abaal dhaco ayaa nacayaa fil islaam islaamka dhexdiisa kufraan lcashiirna wax naagaha ay naarta ku galaan marka waxay leedahay aniga haddaan agtiisa joogo waa waxaan ka baqayaa inaan intaan abaal dhaco ama aan eh, xaqiisi intaan gudo waayo hadhow marka aan islaamnimadii dhexdeeda ee eh, kufri aan ku dhaco markaa oo kufraanulcashiir ah qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yidhi atarudiina ma u celinaysaa calayhi salaam ku celinay korkiisa xadiiqatahu beertiisii beertii uu ku siiyey ee meherka uu kaaga dhigay ma u celinaysaa qaalat nacam bay tiri ha qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxauu yidhi aqbil ilxadiiqata xadiiqada qaado oo yani la tag oo qaado naam ayb faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama iqbal ilxadiiqata xadiiqada aqbal oo yani qaado ka wada hamzada waa hamzat lwasli ayb waaliqhaa furta daliqatan furid fur siidaynna siidaa rawahu lbukhaariy xadiis bukhaari baa weriye riwaaya nasaai i werinaayo eh, riwaaya ibnu maajaha oo warinayo bayhaqi ayaa iyada waxay leedahay nebigu wuxuu amray fa amarahu an ya'kuda minha walaa yazdaada inuu meherkii markaa wuxuu amray nabiga sala allahu calayh ali wasalam inuu ka qaato wixii uu siiyey oo meher ahaan uu siiyey ka badanna uusan ka qaadanin <clears throat> ziyaada inuusan ka qaadanin ibnu jurayjna acdaa wuxuu kaga wariyey mursal ahaan sidaas oo kale thawrina waa wariyey sufyaan athawri in nebigu uu ka reebay ziyaado inuu ninkaa u diiday u ka reebay yani wax ziyaada ha ka qaadanina intii yani aad markii hore siisay oo meher ahaan aada usiisay un ka qaado macnuhu sidaas riwaayadkan akrinayna hadhowaan marka macaanida usoo laaban doona wa fii riwaayatin lahu riwaayo bukhaari usugnaatay waamarahu nebigu wuxuu amray bidalaaqihaa furiinkeeda waliabi daud abi daud waxaa usugnaatay watirmidiyi iyo tirmidi xasanahu tirmidi waana xasaniyey ana imra'ata thaabit ibni qays thaabit bni qays haweentiisa ikhtalacat minhu way ka khuluc ayay ka qaadatay fajacala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu yeelay ciddataha ciddadeeda xaydatan hal xayd ayuu ciddadeedii ka dhigay wa fii riwaayati camri bni shucaybin can abihi can jaddihi cinda bni maajaha agtiisa ahaatay ana thaabita bna qaysin kaana wuxuu ahaa thaabit damiiman nin foolxun buu ahaa wa ana imra'atahu haweentiisana qaalat waxay tihi lowlaa makhaafat ullaahi yacni haddii alla ka cabsi aunan jiri lahayn jawaabta marka lowlaa-da waa ogta waa iska maxduuf nacam khabarkii aan ujeedaa lowlaa makhaafatullahi alla ka cabsi haddounan jiri lahayn oos ahaa lahayn idaa dakala caleyya kolkau iisoo galo labasaqtu siin mau idin dhigama saad saas saad saadkaa siinna waa laga dhigi karaa dhib malaa nacam laakiin saadkaa riwaayada inay ahalabasaqtu fii wajhihi wejigiisaan candhuuf tufi lahaa marka waxay leedahay yani dunuubtaas iyo waxaas intay iga dhici lahaayeen yaan kahanaa marka inaan islaamkii kula dhex jiro waxaas oo kale riwaayadan laakiin daciif weeyaan sanadkeeda waxaa ku jira alxajaaj ibnu ardaah waana mudallis waqad cancana riwaayadan ibnu maaja oo hadda ay sidaan leedahay dacfi baa ku jira oo ninka eh, alxajaaj bnu arطah ayaa ku jiro wa huwa mudallisun waqad cancana waliaxmeda imaam axmed waxaa usugnaatay min xadiidi sahli bn abi xasma wa kana dalika kaagaas wuxuu ahaa awala khulcin khulc ugu horreeyey fi islam islaamka dhexdiisa ayb iyadana marka ciladii hore oo kale ay leedaho xajaaj ibnu ardaha ku jiro kan laftirkiisa ninkaasuna marka waa mudallis waqad cancana khulaasada marka xadiidka hore ayaa ugu axkaam badan wuxuu yidhi ana imra'ata thaabit bni qays atat nabiya sala allahu alayh ali w slam faqaalat ya rasuula allah thaabitu bnu qays maa aciibu calayhi fii khuluqin walaa diinin walakinii akrahu lkufra fi lislaam ila aakhirihi waxaa laga qaadanaya xadiidkan khulucu inuu banaan yahay khulucu inuu jaa-is uu yahay waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidkan xadiidka nebiga uu yidhi sala allahu alayh ali wasalama naag ayuma imra'atin sa'alat zawjaha talaaqahaa naagtii ninkeeda furiin weydiisato xadiidkaas wuxuu ku qeydaya marka min gayri maa ba'sin dhib la-aan iyo wax la-aan naagtii ninkeeda furiin weydiisato yacni waciida uu nabiga u sheegay sala allahu alayh waali wasalam oo jannada carafteeda ma orinayso iyo saasoo kale nacam xadiidka inoogaayuu ahaa marka taasaa waxay leedahay marka waxay keenaysaa eh, in xadiidkaas marka eh, sidaas ah kan ayaa takhsiisinaya marka nacam xaalaadka khuluca haddaan loo jeedin khuluci jaa-iska ahay labada nooc ahay ma soo gelayo waciidkaas ma soo gelayo jaa-is sababtoo ah nebiga u ogolaaday nebigana shay xaaraam ah ma ruqseeyeen waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaa iqbal ilxadiiqata xadiiqada qaabil yani qaado oo aqbal waaliqhaa tadliiqatan laba xugunaa meeshaan ku jirta xugunka koowaad waxa uu yahay ninkii haddii isla ogolaadaan haweentii iyo ninkii hadday isla ogolaadaan dhalaalkaan hadday isla ogolaadaan khuluca ninka wuxuu qaadanayaa oo haweenta uu ka qaadanayaa meherkeedii buu ka qaadanayaa xadiidku taasna waa tilmaama ataruddiina caleyhi xadiiqatahu ma u celinaya xadiiqadii uu ku siiyey meherka uu ku siiyey qaalat nacam bay ma la qaadan karaa marka ma ka ziyaadsan karaa meherkii oo wax ka badan ma ka qaada karaa mase meherkii inuu ka qaata keliya unbaa laga rabaa mase waa heshiis waxaano haddii la doonana waa ka badsan karaa meherkiisa hadduu doonana ka yar ka qaadan karaa hadduu doonana meherkiiba ku gaabsan karaa mas'aladaas iyada waxaa soo aroortay axaadiid marka laysu geegeeyo asal leh bal axaadiid xasan ah ayaa soo aroortay inuusan ka ziyaadsan karin oo uusan ka badsan karin nacam oo xaafid ibnu xajarna uu sheegay inay is-xoojinayso axaadiidtaas iyada nacam oo qaar nebiga uu yiri uu ishaaray inuusan ka qaadanin an laa ya'kuda aktara mima acdaa waxa uu siiyey wax ka badan inuusan ka qaadanin mid kale wuxuu yidhi faamarahu an ya'kuda minha walaa yasdaada nebigu wuxuu amray inuu ka qaato meherkii uu baxshay walaa yasdaada uusan waxba ka ziyaadsanin marka adu riwaayaadkaas o dhan waxay tusaayaan in ziyaado ka badan meherkii inuusan ka qaadanin laakiin xaafidku isaga waxa uu yidhi laysa fiihi dalaalatun ala cala shardi in arrintaas ay shardi tahay laakiin khulucu ay shardi u tahay daliil uma ahan buu yii waxaa laga yaabaa nebigu markau leeyahay ziyaadaha ka qaadanin inuu iska yahay marka calaa sabiili lishaarati ninkan inuu u ishaaraayo rifqan bihaa isagoo u dhimrinaayo haweenta taasaa laga yaabaa buu yidhi cabdurazaaq isaga cali bin abi aalib baa madhabkaas qabay cabdirazaaq musanafkiisa wuxuu kusoo saaray can cali bin abi aalib laa yaud minha fawqa maa acaaha yani laa yaudu minha laa ya'khudu minha fawqa maa acdaaha wixii uu siiyo ka badan kama qaadanayo yidhi daawuus iyo cadaa iyo zuhrina saasay ku tageen waana qowlka abi xaniifa iyo imaam axmed iyo isxaaqba ay qabaan wa nacam qowlkaa marka inuusan ka ziyaadsanaynin meherka inuusan ka ziyaadi karin waxaa qowl kale qaba oo kaas ka duwan oo cagsi ah saciid ibnu lmusayab ayaa qaba oo isaga wuxuu leeyahay meherka inuu ka yareeyaaba laga rabaaba intii uu meher ahaanta u siiyey ka yar inuu ka qaato ee ka badan iska badaa iyo inuu meherkii ka qaato iyo iska badaaye inuu nus ka qaato waay sanad saxiixa cabdirazaaq wuxuu uga wariyey saciid ibnu lmusayab inuu yidhi maa uxibu an ya'kuda minha maa acdaahaa ma arka buu yidhi anuu ma jecli inuu ka qaato wixii uu siiyey ayb wuxuu yidhi marka liyadac lahaa shay-an waxa uga tago hadduu matalan ku guursaday kun dollar meher uga dhigay sideed boqol haddoo raba ha ka qaato wax un ha uga tago saasuu saciid ibnu lmusayab uu qabay aimada kalena oo aan intaan ahayn madhabka waxay qabaan inuu ka yaraysa karo la ekaysa karo ka badsa karo shaafici iyo maalik iyo qowlkaasi ayay ku qabaan imaamu shaafici iyo imaamu maalik laakin wadaliilu maca alfariiqi alawal daliilku waxau la jiraa kooxda hore maadaama nebiguba uu yidhi haka ziyaadsanin marka inaan laga ziyaadsanin taasaa marka iyado xadiidku marka ayaa laga qaadanaya atarudiina caleyhi xadiiqatahu qaalat nacam qaala rasul lah sal l slam iqbali lxadiiqa xadiiqada qaado yiri marka adna wadalliqhaa tadliiqatan marka wadalliqhaa tadliiqatan ayaa culamada qaar waxay u daliishadeen in haweentaani khuluc inuu furiin uu yahay waana madhabka jumhuurtu ay qabaan wadalliqhaa tadliiqatan taana u daliishadeen fur furid fur laakiin marka culamada qaarkood kale ayaa iyaga waxay qabaan khuluc inuusan furiin ahayna faski inuu yahay imaam axmed iyo kale khuluc inuu faskiiya qabaa iyo ibnu cumar iyo ibnu cabaas iyo saxaabada eh, qaar kaloo kamida marka eh, waxaase kala bixinayo xadiidka eh, weli abi daawuud oo yiri ana mraata haabit ana imra'ata thaabit ibni qays ikhtalacat minhu fajacala nabiy sala allahu alayh ali wasalam ciddataha xaydatan nebiga ciddadeeda hal xaydoo ka dhigay marka haddii furiin uu ahaan lahaa ciddadu meeqay noqon lahaydna saddex xayd ou noqon lahaa saddex ama duhri ama saddex xayd ayuu noqon lahaa maogtahay kownahaa hal xayd keliya ay ku ciddo tirsanayso hada yadullu calaa ana alkhulca faskhun inuu yahay laa alaaqan nacam qolada kale marka ayago xadiidkaas ayay kuna qabsadeen halkaa marka saa darteed ayaa eh, ibnulqayim marka masaladan marka yani waxaa dadka ku tegay inuu khulcigu fasakh uu yahay oo ciddadiisuna hal xayd ay tahay sida sunnadaba ay tilmaantay waxaa ka kamida ah cuثmaan bnu cafaan cabdullah bni cumar rubayc binti mucawid ayaa ka kamida ah, iyo adeerkeed oo min kibaari saxaaba ah walaa yucrafu lahum mukhaalifun minhum buu yiri ibn lqayim cid asxaabtaas ku khilaaftay oo fi saxaabana ma jiraan oo tiri khulucu waa dalaaq asxaabtan marka hadda aan soo sheegnay cuثmaan iyo cabdullahi bni cumar iyo rubayc binti mucawid iyo adeerkeed iyo kulligood waxay qabeen intaasoo saxaabi in khulcigu uu fasak yahay ee dalaaq uusan ahayn binaan calaa daliku marka lqayim wuxuu yidhi wax saxaabi ah oo kale oo ku khilaafayna ma hayno yii walaa muaalifa lahum walaa yucrafu lahum mukhaalifun minhum ma naqaanu yii cid saxaabada kamidoo ah ku khilaaftay taa marka waxuu tusaa khulcigu inuu fasak yahay oo maadaama iyagu ay hal xayd ka tirinayaan oo dalaaqna uusan ahayn madhabkaasna waa madhabka ibnu cabaas oo qaba sidoo kale cumaan waa sheegnay ibnu cumar waa sheegnay rubayic waa sheegnay adeerkeedna waa sheegnay markaasuu ibn lqayim yidhi walaa yasixu can saxaabiyin anahu dalaaqun albatta kama ansixinuu yidhi qof saxaabi ah oo waa dalaaq yidhi oo sanad saxiixa ay uga ansaxday ma jirto ayb ibn markuu intaas yidhi waxaan ku daraynaa marka anaga intaas ibnu khuseyma talkhiisulxabiirka ibnu xajar wuxuu ku sheegay juska afaraad safxada kun laba boqol iyo afartan iyo saddex waxa uu sheegay wa qaala ibnu khuseyma ibnu khuseyma wuxuu yidhi laa yahbutu can axadin anahu dalaaqun cid asxaabta kamida ou ka sugnaanayo inuu dalaaq yahay ma jirto khulcigu inuu dalaaq yahay qof saxaabi ah ou ka sugnaaday ma jiro inuu ka ansaxo yani ibnulmundir isaguna waxa uu yidhi alriwaayatu can cuhmaan daciifatun riwaayada cuhmaan looga warinaayo waa dalaaq riwaayada cuhmaan laba riwaayo cuhmaan leeyahay midna waxa uu yidhi faski inay tahay iyo ishaare hal xayd ay ku tirsanayso riwaayo kalena wuxuu ku ishaarayaa cuhmaan inuu khulcigu yahay dalaaq ayaa laga wariyey midda marka khulcigu inuu dalaaq yahay sheegayso ayuu ibnulmundir waxa uu yihi waa daciif taas macanta wa anahu laysa fi lbaabi asaxu min xadiidi ibni cabaas baabkan wax ka saxsan xadiidka ibnu cabaas ma jiro xadiida ibni cabaas marka kan waxa waaye oo riwaayaadkiisu badan yihiin oo fajacala anabiyu sala allahu alayh ali wasalam ciddatahaa xaybatan baabkan wuxuu yihi xadiidu ibni cabaas baa ugu saxsan cuhmaan wax ka ansaxay oo khulcigu waa dalaaq sheegayana oo saxiixana ma jiro oo saxiix ah ma jiro soo ma garanin ayb khulaasatulqowl marka madhabkan masaladan saxaabada maxay ka qabeen saxaabada waxaa laga haayaa dhowr saxaabi inay hal cido hal xayb ku tirsanayso fasakna ay tahay amaa cid saxaabi ah oo laga haayo waa dalaaq ma hayno markaas ibnulqayim marka labadii wadalliqhaa tadliiqatan tou ka jawaabaa jawaab khulaasadeeda waxay tahay uu ku jawaabay axkaamta waxaa laga fiiriyaa cuquudda waxaa laga fiiriyaa macnaha ee alfaada lagama fiiriyo maadaama macnaha caqdigana halkaan hadda marka caqdigan nikaaxa ama ama khulciga caqdigan khulciga macnaha ka dhashay waa maxayna in hal xayd haweentu ay ku ciddo tirsato macnihii marka waxaa weyaan macnaha hal xayd inay ku ciddo tirsatana waxaa leh fasqibaa iska leh dalaaq macnahaas ma laha isaga nacam laakiin in dalaaq laga loo shee laga xisaabo oo la yidhaha khulcigu waa dalaaq lafdi unbaa ku tusaayo wadalliqhaa tadliiqatan cuquudana alfaad iyo macna markay iska hor yimaadaan macnaha la qaataa nacam oo macnaha ayaa xoog badan hadal marka macnihiis usoo dudub sida uu yahay wasaadulmacaadka juska shanaad safxada boqol sagaashan iyo sagaal ilaa laba boqol oo ku tilmaamay hadalka marka waa dheer dheeriya akrintiisa waqti badan baa marka kuwa juska shanaad safxada boqol sagaashan iyo sagaal ilaa iyo laba boqol dabcada muasisatu risaala marka wadaliqhaa tadliiqatan waxaa lagu xambaaraa marka macnaheedu inay tahay sii daa iska jidkeeda u baneeyo faraha ka qaad inay tahay maxaa yeele hadday dalaaq caadiya ahaan lahayd hal xayd loomaba xisaabeen waa looga badin lahaa mugta dalaaqu ile wuxuu leeyahay eh, yani axkaam la garanayo iyo macaani buu leeyahay nam wafii riwaayati lahu waamarahu bialaaqihaa waamarahu bialaaqihaadana riwaayada waxau gooni ugu keenay yani bacd alculamaa ayaa masalada waxay kasii qabaan weliba in la yidhaahdo dalaaq khulcigu waxau dalaaqa noqonaa markau ninka ku dhawaaqo laakiin hadduusan ninka ku dhawaaqin oo bimujarad caqdiga khulci keliya ou dhacay oo isaga laakiin waa furay iyo lafdi dalaaqa meeshaas uusan kula imaanin markaas dalaaq ahaan uma dhacayay leeyihi marka halkan marka riwaayada meeshaas u socota wa amarahu bialaaqiha nabiga waxuu amray inuu furo ayb inuu faaruqu ka tago manaa waliabi daawuud watirmidiy waxasanahu ana imra'ata thaabit bni qays ikhtalacat minhu fajacala nabiyu sala la ly slam ciddataha xaybatan ayuu ka dhigay khuluca marka laga sheekeynayana alla wuxuu ka cabiray fidyo ka cabiray dalaaq kama cabirin falaa junaaxa calayhimaa fii ma bihi buu yii dalaaq kama uusan cabirin labada riwaayo kalena marka dacfi baa ayaga ku sugan kitaabu alaaqi alaaqi buu u kitaab yahay intaasaan marka qulciga aan uga baxayna kitaabu alaaqi alaaqi buu u kitaab yahay aalaaqu luqatan waxaa lagu yidhaahdaa xallu lwithaaq yani xarigga oo la furo xarig la furo sharcigana waxaa lagu yidhaahdaa xallu cuqdati taswiiji faqat yani gunudii guurka in la furo guntintii guurka ninkii naagta isku haysay in la furo ayaa dalaaq lagu yii guntintu waa macnawi dabcan guntin hadda la arkaayo la furfuraayo ma ahane waa macnawi alaaqu marka la fiiriyo dhinaca eh, alfaadiisa marka la fiiriyo laba u qaybsamaa sariix iyo kinaayo uqaybsamaa marka alfaadda wax lagu furo la fiiriyo wuxuu uqaybsamayaa sariix iyo kinaaya dalaaqa sariixa waxaa la yiraahdaa wixii aan niyo u baahnayn waa furiin lafdi bau ku dhawaaqay lafdigaasina niyo uma baahna niyadiisa in loo celiyo uma baahna dalaaqi baa ku dhacaayo min gayri nadari ila niya iyadoo niyadiib niyadiisa la fiirinin ayuu dalaaqu dhacayaa kaasaa sariix laydhah saddex lafdi ayuuna ku imaadaa dalaaqaas dalaaqa sariixa alfaadiisu saddex waay waayo sida qur-aankuba uu tilmaamay lafdu dalaaq iyo wixii ka farcama masalan dalaqtukii buu yidhi anti daaliqun buu yidhi anti mudallaqatun uu yidhi oo kale calaa kalaamin anti mudallaqatun qaaraa wax ka qabo laakiin calaa kulli xaal yani lafdu dalaaq sariix waay si kastoo ugu furo lafdi dalaaqa hadduu sheego furiin way niyadaada maxay ahayd la dhihi maayo waa ka furmi lafdu lfiraaq uma jeedin iyo wax kalean ka yani ma laga yeelayo waa lafdi sariixa faarabtu maxaa yeele ilahi subxaana watacala wuxuu yihi faamsikuuhuna bimacruufin aw faariquuhuna bimacruufin ilahay baa ku hadlay soo ma jeedin ayb lafdiga kale waxaa weeyaan asaraax tasriix ama asaraax oo asagana lafdiga wuxuu ahaa aw sarixuuhuna bimacruufin sii daaye si macruuf kusii daaye haweenkii aw sarixuuhuna yani saraaxi asagana fureen saddexdan lafdi hadduu dhaho marka isticmaalo lafdu alaaq walafdu tasriix walafdu lfiraaq alaaqu muxuu noqonaa sariixa u noqonaa niye u celi maysid saddexdan lafdi hadduu ku imaado ayb nooca labaad ee kinaayada ah dalaaqa kinaayada ah waxaa la yihahdaa wixii niye u baahan lafdigan waxna waa ixtimaalaa wax kale waa dhowr macno waa ixtimaali karaa markaasoo kale wuxuu u baahan yahay niyadiis in loo celiyo sida alxiqii biahlikiina orad gurigiina aadaya hadduu furiin ka wado waa ku furmaya naagta haddii uusan ka wadinna ma ku furmayso somaydan garan lafdiga marka kinaayada lama soo koobi karo kinaayaadka waa kullu kalimatin tadullu cala alaaq kelmad kasta oo qofka yani dhexdhexaadka ah caqligiisu dhexdhexaadka yahay uu ka fahmi karo furiin ayaa kinaayo noqonaysa kelmad kasta oo furiin tusayso yani tadullu cala alaaq maaha nas kuma ahan alaaqi kelmad kasta oo furiin tusayso kullu kalimatin tadullu cala alaaqi kelmad kasta oo dalaaq tusayso faina waa bidalika alaaqa hadduu dalaaq niyeysto marka arrintaa uu kula niyoodo kula niyeysto waqaca caleyha dalaaq ahaan u udhacay markaas na hadduusan laakiin dalaaq ka rabin isaga fii niyatihi ma udhacayso soma kas marka kaasna waxaa la yidhaha kinaaya kinaayadan marka culamada waa dabdi daabitkaana ugu fiican in la yidhaha kelimad kasta oo tusayso haweenka marka maxaa lagu furaa imaa tasriix wa imaa kinaaya lagu furaa abaas ay ku furmayaan laakiin madhabka maalikiyada masaladan aada wuxuu u yahay waa tawasuc zaaida ku jira khaasatan kinaayada nacam oo iyagu waxay leeyihin naagta waxay ku furmayaan lafdi kasto haddiiba furiin loola jeedo walow yousan furiin tusinba lafdigan taasna waxay noqonaysaa marka waa yani kabtaas meeshaas kasoo qaba haddou dhaho furiin ula jeedo waa furmayay kuleeyihin taasoo kale marka iyada baa saxiix ma aha kinaayada waxaa weya lafdigan waa inuu tuso furiin lafdigu waa inuu furiin tusaayo markaasaa marka kinaayo haddaw ku dhawaaqo lafdi noocaas oo kale maxaa kala jeedaa laleeyahy asaga iyo niyadiisa markaas way dangaran dalaaqa marka laga feeriya dhinaca bidcada iyo sunanimada marka laga feeriyana waxaa weeyaan dalaaq bidci iyo dalaaq waxau qaybsamaa sunni dalaaqa sunniga waxaa la yihahdaa ninku inuu haweentiisa furo iyadoo ama uur leh inuu furo ama inuu furo iyada oo daahir ah duhrigaasna uusan ugu tegin iyadoo daahir oo furaa uunan ugu tegin duhrigaas dhexdiisa soo ma kasin duhri aan uusan ugu tegin duhri iyadoon xayd qabin waay caado qabin waa duhriga kaas iyadoo duhri ku jirto ounan ugu tegin ayuu ku furaa nacam xayd markaas ka horeeya oo ku furayna aanay jirin nacam ayb xadiidka ibn cumara ku arki doontaan tan dambe nacam ninku marka dalaaqa sunniga waxaa weyaan haweentii oo daahir ah oo duhurigaasna uusan ugu tegin uusan ku isticmaalin inuu furo duhriga dhexdiisa inuu ku furo ama inuu iyadoo uur leh oo furo xamli iyadoo leh sababtoo ah xamli hadday leedahay waxeedu waa iska cad yihiin markaas idraarna ma jiraayo oo hadda ciddo uu ku dhibaayo ma jirto maogtahay iyadoo uur leh hadduu furo awalba ciddadeedu goormay dhammaanaysa markay uurka dejiso dalaaq marka iyo inuu hal dalqadood ku furo hal dalqad inuu ku furo inuu markhaati geliyo furiinkiisa dalaaq sunnigu saasuu socdaa marka samaynaa markhaatiyo u samaynaa hal dalqadou ku furaa iyadoo daahir ou furaa duhrigaasna uusan ugu tegin dalaaq sunniga kaas ah. ama iyadoo xamli uurri marka bidciga waxaa la yihaha inuu laba isu raaciyo hal mar ama saddex ku furo nacam saddexaan kugu furay labaan kugu furay dalaaq bidci ah sababtaa ma loogu talagelin qaabkaas saas in wax loo furo waxaa kaloo dalaaqu bidci noqona xayd inuu ku furo hadduu xayd ku furo haweentii xaaida uu furo dalaaqiisu dalaaq bidciya way ma dhacaa mase ma dhacaayo xadiidkan ku arki doonaa wau dhacaa dalqadaas waa ka dhacaysa nacam cala alqawli araajixi min aqwaali ahli lcilmi nacam ama inuu ku furo duhri iyadoo ku jirto laakiin uu ku jimaacay nacam duhri oo ugu tegay hadduu ku furona waa lamid iyadana nacam maxaa yl wxuu ka as ciddadiiba kusii dheerayna amaa laakiin duhri ounan ugu tegin markau ku furo ciddadeedii waxay ku imaana marka idraar oo dhinaca ciddada ku dheeraanaysa ma jirayso calaa qawli man yaquul ciddada waxaa la tirsanaa saddex xayd ama saddex duhri taa doontaba dheh dalaaqu marka yow ka ansaxaa dalaaqu dalaaqu waxuu ka ansaxaa waxuusan ka ansaxaynin dalaaqu sabiga yarkaa cunug yarkaa dalaaq kama ansaxayo waxaa laga yaaba qofku in yarkaa yarkaas wax ku guursan kara waa guursan karaa aabihiisaa u guuri kara naam haddii la furaayana aabihiisaa u furaayo sawlaak waxma furaayo soo caqdina ma qaadayo naam ayb dad badanaan fahmayn saas taas oo kale naam ayb waxaa kaloo iyadana marka uusan ka ansaxaynin dalaaqu qofka hurdaayo kama ansa majnuunka kama ansaxayo sababto ah marfuuculqalamb waa eeg markaas so ma sakraanka maka ansaxa dalaaq ninka eh, amre kamr ka dherga naagti furay maka ansaxaa culamada shaaficiyada iyo keyrkood culamo badan waxay qabaan inuu ka ansaxayo dalaaq waa dhacaa cuquubatan lahu waa lagu ciqaabaya dhehen isagaa iswaalay maogtahay maxayna uga qiyaas qaateen ayuu marka salaadaba soo qaleeya laleeyahay tanna waa laga rabaya dhehen marka kanna wuu ku dhacaya laakiin cuhmaan bnu cafaan iyo daawuus iyo cataa ibn abi rabax iyo cikrima iyo qasim ibn maxamed ibn abi bakr iyo cumar ibn cabdilcaziz iyo eh, layth ibnu sacd iyo eh, rabiicat ra'yi iyo muzani iyo alimaam lmuzani tilmiid shaafici imaam lbukhaari iyo waxay qabaan inuusa dhacaynin dalaaqu sakraan ma dhacayay leeyihi sababta marka iyagu dhaxaawina taasuu doortay dhaxaawina taa ayuu doortay inuu dhacayana saciid ibn lmusayab iyo xasan albasri iyo ibraahim naqaci iyo zuhri iyo shacabi iyo ayaa ku tageen awsaacina saasuu yiri iyo thawri iyo malik abu xaniifa shaafici laba qowl ayuu qabaa qadiimku wuxuu leeyahay ma dhacaayo culamada hore waafaqa qowluljadiidkana waa dhacaa buu leeyahay madhabkuna taasuu ku socdaa ayb laba marka waxay keensadeen qoladan ayagu marka laba shay ayay marka cillo uga dhigeen inuu dhacaayo shay waxa wey ninkan asaa ficilkiisuu ku caasiyey mar hadduu ficilkiisa ku caasiyey oo asagoo cisyaan intuu sameeyey maskaxda iska waalay khitaabku muwajah oo ku yahay dheheen tan labaadna waxay dhaheen salaadaha inuu soo qalleeyo maadaama la amraayo tanna waa lagu socodsiina ayb laakiin ibnulmundir jawaabta dambe u ka jawaabay salaad qalaheed iyo tan laysaga ma qiyaas qaado karayo sababta waxaa weye wuxuu yidhi ninka hurdaayaba salaadda inuu soo qalleeyaa la amray ninku hadduu hurdo salaadda uga tagto markuu soo kaco inuu tukadaa la amray soo maha maca daalika waxaa laysku waafaqsanya ninka hurdaayo inuusan dalaaq ka ansaxaynin marka kanba soo qaleeya la yidhi kanna soo qaleediisa maaha ma ahan macnaheeda in markaas dalaaqa ou ka ansaxayo ma noqonaysa macnaheeda ayb ila iyagu ma ogtahay waxay yidhahdeen maadaama salaadii soo la leeyahay waxay daliil u tahay in dalaaqiisa u dhacay haddi waayo ninka hurdaba soo qaleeya la yidhi salaadiisa isna waa inuu dhaco marka dalqadiisu inay dhacdeen noqonay taasaa marka uu ibnulmundir ayaa taas marka ku xujeeyey nacam oo fuqahada shaaficiyada ka kamida ah, ayb daxaawin eh, eh, asaga midda dambe ka jawaabayo midda hore ka jawaabo wuxuu yihi biana faaqida alcaqli laa takhtalifu axkaamuhu ninka hadduu caqligiisa waayo ama ha ku waayo ficil isaga uu sameeyey sumaan bnu cafaan isaga waxaa laga wariyay inuu yihi laysa limajnuunin walaa lisakraan walaa lisakraana alaaqun nin majnuuna iyo mid sakraansan dalaaq ma aha nin korkiisa naam oo wax dalaaqa u ansaxayo ma jiro markaas wuxuu soo qaatay bukhaari xamza xamzata bnu cabdilmualib nebiga adeerkiis intaan khamrada la xarimin intou khamradii ka dhargay ayuu marka hal ou cali lahaa ayuu intou faylaha intou gowracayo marka wuxuu sameeyey ou kuruska ka goostay hal ou cali ou lahaay ahayd marka naam aadou marka cali uga xanaaqay arrintaas nebigu usoo sheegay calayhi salaatu wasalaam naaga marka meel ku heesayaa dad meel ku heesayaa marka ayaa meeshaysay khamro ku cabaayeen marka waa qabla taxriim alkhamri intaan khamrada la xarimin markaana nabigaa u yimid sala allahu alayh waali wasalam xamza oo indhihiisii marka ay banaanka yaalaan nacam markaasu wuxuu ku yidhi haye arrintiiba marka waxau damca marka markaasuu yidhi xamza maa antum ilaa cabiidu aabaa'i yii idinku wax kale ma tihiinu yidhi aabayaalkeed addoomo u ahaydeenu yidhi waxaa og tihiin malaho yidhi nebigu marka markau dareemay inuusan caadi an ah gadaal gadaalo usoo baxay isagoo marka isagan iska jiraaya ayuu gadaal gadaal tartiib usoo baxay waa isaga tegay marka maadaama de tacadigaas uu sameeyey iyo iyo midda wasaadu bukhaari ka deliishana waxaa weeyaan nebiga oo sidaas ula hadlay markay ugu yar tahay waa dembi weyn haddaysanba yani ficilka waa ficil marka ka daranba yani dembi keliya aan ahayno nebiga in addoonnimo lagu sheego waa waxa weeyaan waa kufriyayba gaarayn mar haddii aan taas loo qabaninba marka kownuhu maskaxdiisu ay maqnayd in furiin loo qabtaa min baabi awlaa marka taasoo marka madhabka bukhaari ka wato calaa kuli xaal baciid ma aha inaan furiinkiisa loo qabanin inaan la qabanin waana madhab dad culamo badan ay qabaan fuqahaa ahlilxadiid ay u badan yihiin ninka mukraha ee la dirqinaayona dalaaqiisuma eh, ansaxayo mukraha la dirqinayo dalaaqiisuma ansaxayo kitaabu dalaaqi marka intaa kadib axaadiistaan gelaynaa can ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi abqadu lxalaali ila allahi xalaal mida loogu caro badan yahay alla xaggiisa adalaaqu furiinka waay xadiidka marka waxau caddaynaa dalaaqu inuu xalaal yahay shay banaan uu yahay haddana laakiin alla ou nacahay rawaahu abu daawuud ibnu maajah wasaxahu alxaakim warajaxa abu xaatimin irsaalahu abu xaatim inuu mursal yahay buu rajaxay daara qudnina sidoo kale mursalnimo ayuu rajaxay beyhaqina sidoo kale nacam waxaana xadiidkan mawsuulnimadiisa inuusan mursal ahayn yani oo mawsuulnimada waxaa la gooni noqday moxamed ibnu khaalid alwahbiyu moxamed ibnu khaalid alwahbiyu waana nin xadiidkiisa oo xasan yahay ah, saduuq marka isaga wuxuu la gooni noqday nin saduuq ah ee rag hiqaado tiro badanna xadiidka ay irsaaliyeen falqowlu qowlu eh, almursiliin kuwa xadiidka irsaaliyey qowlkooda ayaa xoog badan marka saasuu marka xadiidku mursal ku yahay mursalkuna min aqsaami daciif ayuu ku jiraa inkastoo xadiidkan fuqahada agtooda caan uu ka yahay haddana laakiin dacfigaa baa ku jira wa can ibni cumara radia allahu canhuma waxaa laga wariyay anahu طallaqa imra'atahu haweentiisa ayuu furay wa wahiya xaa'idun iyadoo xaa'id ah fii cahdi rasuulillahi sala allahu alayh ali wasalam waqtiga rasuulka fasa'ala cumaru rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam cumar rasuulka u su-aala can dalika arrinkaa faqaala wuxuu yidhi murhu amar falyuraajichaa ha soo ceshto uma markaa dabadeed liyatrukhaa haka tago xataa tadhura ilaa ay ka daahirto uma taxiida ay ka xaysho uma tadhura ay ka daahir noqoto uma in shaaa hadduu doono amsaka bacdu waa haysanaya intaa kadib wain shaaa haddii uu doonana dallaqa waa furayaa qabla an yamasa intuusan jimaacin ayuu furayaa fatilka taadaasi alciddatu ciddadii weeyaan allatii taas oo amara allahu alla uu amray an tudallaqa laha nisaau haweenka in loo furo muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen wa fii riwaayatin limuslimin riwaaya muslim usugnaatay murhu amar ibnu cumar afar falyuraajichaa ha soo ceshto ama markaa dabadeed liyudaliqhaa ha furo daahiran ha ku furo iyadoo daahir aw xaamilan ama iyadoo urle ha ku furo wa fii riwaayatin ukhraa lilbukhaariyi usugnaatay waxusibad waa la xisaabay caleyhi cala bni cumar ibni cumar waxaa loo xisaabay tadliiqatun baa loo xisaabay ibni cumar korkiisa hal dalqaa lagu xisaabay dalqadii iyadoo iyadoo iyadoo xaaid id uu ku furay waa la tiriyey oo waa la xisaabay dalqadaas laba u hartayba marka wafii riwaayati limuslimi qaala bn cumar ibn cumar wuxuu yidhi nin ninba u jawaabayay markaas amaa anta adigu niyo amaa anta adigu dallaqtahaa waaxidatan aw ithnayni haddaad hal ku furto ama aad laba ku furto fa ina rasuula allahi haddaad hal ama laba ku furtay fa ina rasuula allahi sal ly slam rasuulka amaranii waxuu amray an uraajicahaa inaan soo ceshto nacam uma umhiluhaa aan korto xataa taxiida ilaa ka xaysho xaydatan ukhraa xayd kale wa amaa anta adiguse dallaqtahaa alaaan baad furtay saddex faqad casayta rabbaka rabbigaabaad caasisay fiima amaraka rabbuka waxau rabbigaa ku faray ayaad ku caasisay oo min dalaaqi imra'atika haweentaada furiinkeeda ah wixii alla ou ku faray oo haweenkaaga haweentaada furiinkeeda ah yaad ilaahay ku caasisay markaad saddex ku furtay aniguse nabiga waa ii soo celiyey wuxuu leeyahay waxau i amray inaan inaan muraajacaysto maadaama aan halow ku furo isaga dabcan wa fii riwaayati ukhraa riwaayo kale qaala cabdullahi bn cumar waxa uu yidhi faradahaa calaya waa igu soo celiyey walam yarahaa shayan waxna uma ausan arkin waxna uma ausan arkin riwaayaadkan aada isaga feeriya wa qaala wuxuu yidhi idaa dahurad hadday daahir noqoto falyualliq ha furo ow liyumsik ama ha haysto aaday u tiro badan tahay xadiidkan ibnu cumar axkaamta ku jirto xukunka koowaad waxaa weyn haweenta inaan xaaid lagu furi karin maadaama nebigu uu diiday soo ceshana uu yidhi ayb taas waa mid marka dambena uu yihi fatilka alciddatu alatii amara allahu an tudalaqa laha nisaa tan dambe nebiga oo ibn cumar baray ayaa ciddada haweenka in lagu furo alla uu faray ay tahay yacni midda kale oo adigu aada xayd ku furtay de alla ma farin waay macnaheedu ayb sharcigiina marka meelaad uga dhacday ayb waxaa kaloo xadiidka ku jirto murhu falyuraajichaa cumar u diray wuxuu yidhi oradoo ibnu cumar u tag far waxaad amartaa inuu soo ceshto haweentaas falyuraajichaa soo ceshto falyuraajichaadan baa marka waxaa laga qaatay dalqadii hore inay dhacdayba sababtoo ah ha soo ceshto maxaa lasoo ceshtaa dhalqad dhacday unbaa la soo ceshtaa maogtaha meeshaan fiirsada haddaysan dhici lahayn dalqadaas ibn cumar naagtiisoo xayd qabto marku furay haddii la dhaho dalqadaas ma dhacayso murhu falyuraajichaa macno ma yeelateen soo ma sababto ah waaba qabaaba waayo naagtiisa muxuu soo ceshtaa ma dhacaysa hadii la yidhaha waana madhab ay culamo aada dhif u ah qabaan waayo sheikhulislaam ibnu taymiya kamida culimada qabtay ibnulqayim iyo eh, iyo bacdi alculamaa oo ku raacda ayaa jiro ka dambeysay eh, marka waxay leeyihin haddii naagta lagu furo iyadoo xaa-id haddii la furo dalqadaas ma dhacaysay leeyihin dalqadaa ma dhacaysay leeyihin weliba ibnulqayim iyo ibnu taymiya labadooda buxuud dhaadheeray ka qoreen laakiin madhabkaas waa madhab marjuuxa waa looga raajixsan yahay waxayna cillo uga dhigeen iyagu ma dhacaysa marka ay leeyihin saddex waxyaabooday qabsadeen shay waxaa weeyaan wa xusibat calayhi tadliiqatun dalqadaa ibnu cumar loo xisaabaa layidhi yaa uxisaabay dheheen kelmadan marfuuca ma ah inuu nebiga uxisaabay ma cadday dheheen nebigaa uxisa manil xaasibu yh yaa xisaabay dheheen ma nebigaa uxisaabay mase hayruhu baa xisaabay kow taas waa qabsadeen waa ka jawaabi doonaa shayga labaadoo ay qabsadeen waxaa weeyaan walam yarahaa shay-an riwaayada oo dambe walam yarahaa shay-an abu daawuud a weriy nebigu waxba uma uusan arkin uu yidhi ayagu markaa waxay yidhahdeen walam yarahaa shay-an bimacnaa nebigu dalqad kama soo qaadin waxba uma uusan arkin sooma kasin walam yarahaa shay-an baa daliil ay ka dhigteen ayb tan saddexaado ay qabsadeen waxa weye waxay dhaheen shaygan waa layska reebay ninku inuu naagtiisa furo xayd iyadoo qabto inuu furo waa layska reebay wnahyu yaqtadi fasaada dheheen qaacidada guud saas wnahyu yaqtadi lfasaad nahyigu waxau keenaa fasaad wax samara ana kama ratib maa nahyi ma ogtahay leanna marka usulfiqiga laga hadlaya saxiix iyo fasid maxaa la yidhaha fasidka fasidka fi lcuquud waxaa weeyaan waa midka aysan waxba ka ratibminaa la dhahaa waa caqdiga haddii lagu tilmaamo caqdun fasidun laa yataratabu caleyhi shay wax ka ratib maa ma laha marka waxay yidhahdeen caqdiga shaygaanaaba fasid aba mar hadduu faasid noqdayna oo nahyi uu faasid ku noqday waxaa weeyaan waxay dhaheen eh, wax ka ratib maayo ma laha oo dhalqadii dhici lahayd meeshaas ma dhacaysay dhaheen markaasay keeneen man axdatha fi amrina hada maa laysa minhu fawradun man camila camalan laysa caleyhi amruna fawradun ay marduudun waayay dhaheen marka see wax bidcaa haddana loo tirsanaayo dhaheen laakiin culamada waxay ugu jawaabeen saddexdanba culamada waa ka jawaabeen jumhuur ahlicilmi waa ka jawaabeen midda hore oo ayagu marka ay leeyihiin eh, yaa dhalqada xisaabay xusiba tadliiqa nebigaa xisaabay sababtana waxaa weeyaan haddii la yidhaha saxaabigu haddou dhaho umirnaa kadaa nuhiinaa can kadaa waxaasaa nala faray waxaasaa nalaga reebay yaa amray maa laleeyahy cidda wax amri jirta waa u nebiga caleyhi salaatu wasalaam waana masale macruuf musalaxa ku ah ayb waxaa kaloo haddana xusiba taliiq tadliiqaa la xisaabay haday hadday meeshii timaado ugu yaraan ama fatwaa timid ama xugunaa yimid soo maa fatwo ama xugun waayo waagii nebiga ou noolaay fatwada iyo xukunkiyaa iska laha rasuulkaa iska lahaa caleyhi salaatu wasalaam ma ogtahay taas marka waa looga jawaabi bilidaafati ilaa dalika murhu falyuraajichaana waa u daliil nebigaaba yidhi ha soo ceshto ibn cumar hadduusan waxba dhicin muxuu soo ceshtaaye muxuu soo ceshana haddaysa waxbaba dhicin so ma jeedid jawaab kale weliba daara qutni baa wuxuu soo saaray sunankiisa can ibni cumar can inabiyi sala allahu alayh ali wasalam qaal nabigu wuxuu yidhi hiya waaxidatu mid waa yidhi hiya waaxidatun xaafidku marka wuxuu yidhi wahada nasun fii mawdic khilaaf meesha khilaafku ka taagan yahay xadiidkaana nas u oho ah, yii mar hadduu nebigu yidhi hiya waaxidatun iyadu waa mid uu yidhi idan dalqadii waa la tiriyey soo maa dalqadii waa la xisaabay marka daara sidoo kale wuxuu soo saaray qaala cumar cumar wuxuu yidhi yaa rasuul allah afa taxtasibu bitilka tadliiqa furinka ibnu cumar sameeyey ma xisaabsanaysaa qaala nacan buu yii haa buu yidhi waa tirsana waa la tirina hal baa laga tirina riwaayo labaad soo maataa warijaaluhu ilaa shucbata hiqaatun buu yidhi shucba waxay ka dambeeyna waxaa weye ayago laftirkooda waa waa rag ma haddaysan cillo kale aysan yeelanin ayago laftirkooda rag eh, yani hiqaat ah daara qutni sidoo kale wuxuu wariyey cinda bni eh, can ibni cumar anahu amara bnanacam eh, ibn cumar baa wuxuu faray nebigu uu faray an yuraajicahaa bitalaaqin baqiya lahu fiirso nebigu wuxuu faray ibn cumar inuu haweentii u laabto furiin ugu haray bidalaaqin furiin baqiya lahu u haray isaga mar haddii furiin u haray la yiri waa la tiriyey tan soo maa baaqi haddii la sheega waxaa go-ay soo maa tan go-ay marka waa tan intaasba marka waxay wada tilmaamayaan marka waa wada waa wada amaaraad daliil u ah horta m tii koowaad meeshaas ku burtay m ayay ku burtay marka intaasoo xadiid marfuuca iyo xadiidkan laftirkiisa ayaa daliil u ah ayaa bushinaya markaasu weliba xaafidku amaa walam yarahaa shayan an ah riwaayada walam yarahaa shay-an isnaaduhu calaa shardi saxiix waay horta oo saxiix rijaalu muslim ayaa ayaa xadiidku rijaashiisu ay yihiin nacam imaamu muslim laakiin xadiidka waa wariyey biduuni walam yarahaa shayan an imaamu muslim u fiirsa xadiidkan waa wariyey walam yarahaa shayan ziyaadadaas ma uusan werinin laakiin weliba waa ishaaray inay ziyaadadaas jirto kasoon uga tegin ku jirta marka sanaaca xadiiiya ku jirta imaam muslim saxiixiisa ziyaadadan waa ku tilmaamay ma werinin laakin isagaa ka tegey marka eh, ziyaadada wau ishaaray laakin ilaa anahu xadafahaa camdan kasoo uga tegey ayb sababta uga tegana wuxuu yihi xaafidku walacalahu dawaa dikrahaa camdan kasoo uga tegay ama abu daawud baa ziyaadada weriyey markaasuu abu daawud wuxuu yidhi rawaa hada alxadiida can ibni cumar jamaacatun abu daawud markuu wariyey ziyaadada walam yar hashen markuu weriba wuxuu dhahay xadiidkan jamaaco fara badan ayaa ibni cumar ka warisay rawa hada alxadiid can ibni cumar jamaacatun wa axaadiiduhum kulluhaa calaa khilaafi maa qaala abu zubayr abu zubayr baa ziyaadadan walam yarhaa shay la yimid keliya abu zubayr moxamed ibnu muslim ibni tadrus aan la yidhaha keligiis ayaa ibni cumar ka wariyey ziyaadadan walam yarhaa shay inta kale oo ibni cumar ka warisay ma sheegin walam yarhaa shay marka ziyaada shaadda waa ziyaadada marka waqaala ibnu cabdilbar wuxuu yihi walam yarahaa shay-an munkarun waayo munkarun waa laga fiican yaha shaadkaa ka fiican sababto a ah maxamed ibnu muslim waa tiqa wa rijaali muslim ceebtiisa keliya tadliis waayo haddana halkan tadliis ma ku jirta cilatu cilo tadliis kuma jirta marka ninka waa tiqa waayo nakaara inuu ku sheega marka waa waa tawasucaa ku jira marka waa shuduudaa ku jira inuu dhaafeenay munkarun lam yaqulhu wuxuu yihi hayru abi zubayr cidaan abu zubayr ahayn ma aysan sheegin markaasuu yihi walaysa bixujatin fima khaalafahu fiihi mil eh, milhu fakayfa biman huwa ahbatu min haduu khilaafo ayb walow saxa marka ada wuxuu yidhi hadday ziyaadadu saxiix noqo lahaydna famacnaahu cindii wallahu aclam walam yarahaa shayan mustaqiiman hadday sugnaa lahayd ziyaadaduna macnaheedu waxaa weyn walam yarahaa nebigu uma uusan arkin shayan ay shayan mustaqiiman uma arkin wax toosan nebigu uma uusan arkine maadaama shareecada aysan waafaqsanayn soo ma garan walam yarahaa uma uusan arkin furiinkaas shayan ay shayan an mustaqiiman macnahaasa lagu tawjiihina marka haday ansaxaata bayhaqi wuxuu ku sheegay kitaabkiisa almacrifa shaafici isagoo kasoo guurinaya shaafici wuxuu yidhi abu zubayr riwaayadiisa walam yarahaa shay-an buu yidhi naaficun ahbatu min abi zubayr buu yidhi naafic ayaa laakiin ka ahbatsan ibn abi zubayr abu zubayr iyo naafic labadooda naafica ahbatsan maca daalika naafic markuu mawlihiisa ka warinaya walam yarahaa shay-an ma uusan sheegin nacam wlahbatu min alxadiiayni wlaa wlaa an yu'khada idaa takhaalafaa labada xadiis midka ninka raawigiisu ou xifdi badan yahay yaa haboon in la qaato hadday iskhilaafaan bu waqad waafaqa naafican hayruhu iyadoo saa ay ta haddana naafic heyrkiisaa waafaqay marka naafic iyo jamaaco tiro badan ziyaadadan ma sheegin abu zubayr keligiisna wou sheegay halkaa marka waxaa laga qaadanaa marka in shuduud meesha uu jiro shaaficina saasuu ishaaray laakiin xaafidku wuxuu sheegay mutaabac sheegay abi zubayr mutaabaca uu leeyahay laakiin kulluhaa wuxuu yidhi mutaabacaadkaas oo dhan ta'wiil iyo tafsiiray geli karaan wax sariixa ma ah wax ta'wiil i geli karo weeyaan waxaana ka fiican buu yidhi xaafidku ku gebagabeeyey marka baxsigiisa inaan abu zubayrna la radinin oon la dhihin riwaayadiisa waa marduuda inaan la dhihin ee la jamciyo isaga iyo riwaayat ljumhuur maadaama la jamci karo shuduud inaan la sheeganino la yiraahdo yii marka walam yarahaa shayan ay shayan mustaqiiman saa darteed marka labadii riwaayo waa la jamcin karaa markaas ee nebigu walam yarahaa shayan markau dhahayo maba ka hadlayninba furiin furiin in la tiriyo kama uusan hadlaynin sooma garan taas ayaa marka u ku jamciyo ugu dambayntiina taa in lagu jamciyo ayaa fiican munaaqashaad fara badanna ibnulqayima keena amaa midaan uu leeyahay ibnulqayim anahyu yaqtadi ay leeyihin annahyu yaqtadi lfasaad waxaa waya de nahyi kastaa hadda yani fasaad ma keenayo maxaa yeele cuquudda qaarkood ayaa qofka lagu laazimiyaa iyadoo nahyi ou ku jiro sida la ogyahaa nacam waxaa kaloo iyadana sidoo kale midaan dambe bidcada marku leeyahay yani man axdatha fi amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun taa iyada waxaa leeyahy waxaan dalaaqu taqarub ma aha qurbo ma aha cibaado ilaahay loogu dhawaanaa ma aha nacam xataa yuqaala man axdatha fi amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun nacam soo ma garanin dalaaqa ninkaan naagta uu furaayo qurbo ilaahay loogu dhawaana ma aha maogtahay saa darteed marka hadduu asaga si xun wax u furo oo bidca ah iyo hadduu si sunnaa wax u furo mar walba waa ku kor dhacaya maahan shaygan cibaado ilaahay loogu dhawaanay hadday tahay bidcada ay marduudo tahay hay laakiin nin hadda naagtiisa furaayo ama bidcaha ku furo ama qurba qurbo ilal udhawaansho dalaaqa loogama qasto saa darteed marka man axditha boos ugama banaana taasay marka culamada ku waxaayeen calaa kulli xaal khulaasatu lqowl jumhuuru ahlilcilmi waxay qabaan in la xisaabay balqadaas axaadiistuna taasay xoojinaysaa saasaana raajixa nacam hahay marka lislaam iyo masaa-ishan waxay kamid tahay iyo ibn lqayim iyo masaa-il ay markaa iyagu marka eh, eh, loogaga xoog badan yahay nacam ayay kamid tahay ayb naam marka mr riwaayaatkan waxaa kaloo marka murhu falyuraajicha uma liyatrukaha xataa tathura uma taxiida uma tadhura meeshaan iyadan marka tafsiilay ubaahan tahay tafsiilka waxaa weeyaan xaydow ku furay ibnu cumar wuxuu yidhi soo cesho xaydkaas markay ka qubaysato daahir noqoto iska daa xayd labaad markay xaysho kii uu ku furay kiisii labaad markay xaysho oo ay kan qubaysato duhrigaasna labaad haddaad doonto ku fur adoon taabanin ama hayso soo ma kasin riwaayada gadaal ugu dambaysaan haddaad fiiriso walam yarahaa shayan an wa qaala idaa dahurat falyudalliq aw liyumsik riwaayadan dambena maxaa laga garanaya duhriga koowaadba inuu ku furi karaa xeedou ku furay soo ceshooyey xaydkaas markay ka qubaysto daahir noqoto duhrigaas koowaadba inuu ku furi karo ayaa midda dambe laga qaadanaa tanna waxaa waxay ku caddahay taas inuusan ku furi karin xeedka labaad uusan ku furi karin duhriga ka dambeeya inuu ku furaayo culamada marka waxay yidhaahdaan midda xadiidkan hore uu sheegayo mustaxab waay midda xadiidka dambe uu sheegayana mubaax waay soo ma kasi marka ninka haweentiis iyadoo xayd qabta hadduu furo xayd ku furay horta inuu soo ceshtaa laga rabaa markuu raaj uu soo ceshto muraajaca uu sameeyo waa ka qubaysata xaydkaas ay noqotay hadduu doon waa furi karaa hadduusa u tegin soo ma kasin waa mubaax riwaayada dambe cadaynaysa amaa riwaayadan iyada dhehaysa uma liyatrukaha xataa tadhura uma taxiida uma tadhura mustaxab saasa ah sidaan ayaa fadli badan oo mustaxab ah ma fahamteen uma taxiida uma tadhura uma in shaaa amsaka bacdu markaa kadibna waa haysana hadduu doono wain shaaa dhallaqa waa furaa laakin qabla an yamasa intuusa taabanin hadduu taabto ma furi karo soo ma fahmin fatilka alciddatu alatii amara allahu an tudalaqa laha nisa wafii riwaayati limuslimi murhu falyuraajicha ha soo ceshto uma liyudaliqha waatan mid aan ha soo ceshto uma liyudaliqha ha furo qaahiran ow xaamilan ha ku furo tan waxay xoojine midda dambey isleeyihiin duhri labaad lama shardinayo midaan dambena wa fii riwaayatin ukhraa lilbukhaariyi waxusibat caleyhi tadliiqatun baa lagu xisaabay waa riwaayadii caddaynaysa in dalaaqaasna la tirinayo wa fii riwaayatin limuslimin qaala bnu cumar ama anta dalaqtahaa waad furtay waaxidatan aw itnatayn mid ama laba fa ina rasuula lahi sal ly slam haddaad adugu laba ama hal furtay rasuulku waxau amray aniga inaan soo ceshto soo cesho kartaa uma umhiluhaa xataa taxiida xaydatan ukhraa wa amaa anta adiguse dalaqtahaa halaaan baad furtay faqad acsayta rabbaka fima amaraka rabbuka rabbigaabaad caasisay wixii rabbigaa uu ku faray oo min dalaaqi imra'atika ah nacam kaana waxaad moodaa ibn cumar in su-aal la weydiiyey nin uu su-aalayo uu yidhi nin haweentiisa iyadoo xayd qabta furay muxuu yeelaa markaasuu marka saan ugu jawaabay wa fii riwaayatin ukhraa qaala cabdullahi bn cumar faradahaa calaya walam yarahaa shay riwaayadan marka walam yarahaa shay ziyaadadan walam yarahaa shay yaa iskale abu zubayra iskale nacam abu zubayr ayaa ziyaadadan walam yarahaa shay iskale nacam abu daawuud ana ayb wa qaala oo muslim walam yarahaa shay waa xadfay muslim wa qaala idaa dahurat falyualliq aw liyumsik ayb intaasaan marka waxaan uga baxaynaa xadiidka Eh, ibn cumar xadiidkiisa ayb marka culimada marka buxuustan buxuusta u dhaadheeray kamid tahay bacdi naasna waxaa weeyaan culamada eh, lislaam ibnu taymiya masaladan iyo masalada xadiidka soo socda dalaaqu halaadka iyo eh, iyo masaa-isha la xiriiro jumhuurta oo ku khilaafay ibnu taymiya ayaa bacdi naas ay ku takfiiriyaanba qaarkood nacam oo yidhaahdaan marka waa kufri waa kadaa waa saan kan waxaasoo dhanna waa wax ijtihaad wada aqbali kara waaye fatxulbaariga haddaad ka akrisidna akar waa masaa'il khilaaf ayb masaa'il laysku soo khilaafay tan laftirkeeda masale laysku soo khilaafay nacam saas daraaddeed marka in la yidhaahdo ijmac la xikaayooda horta waa jaahilnimo ijmaacaas jahliga ku dhisanna in wax lagu kufri siiyana gardarro kasii daranba y awalan ijmaaciyaaba khalad ah uma haddana ijmaacaas khaladka ah ayaa wax lagu sii takfiiriyey ijmaaca laftirkiisana takfiir maba galaba sababto ijmaaca danni iyo qadciya u kala baxaa kan qaciga oo macluum min addiini bidaruura dadka lagu takfiiriya ma ahane ijmaaca nadariga oo istidlaalka u baahan dad maba lagu takfiiriyaba nacam tafsiilkaasa ah iyadana ku jira nacam marka hadda niman aan ictiqaadna ayago aan akrisanaynin oo aan manhal saafi aan wax ka cabaynin kutubtii fiqiga iyo khilaafkana aan akrinaynin oo afar kitaabo iyagu markaas ay madhab min almadaahib alarbaca mukhtasar ka ah afartaas kitaab keliyay dul joogaan oo mukhtasaraad ah waxay u maleeyaan cilmiga kaas ku yaallo bis inuu cilmi yahay maa cadaahu inuusan cilmi ahaynba ayb bacdi lmaraatna waxaa laga yaabaa in adiga wanaagaaga inay kugu dacaydeeyaanaaba laga yaabaa anaga marka taymiyiinna ma nihin ibnu taymiya anaga madhabkiisa hadda ma taqliidno laa ibnu ibnulqayimna ma taqliidno marka waxaa weya haddii ibnu taymiya masaladan waa ku gafe aan dhahno de culamado kamid yahay nacam ibnu taymiya yuqdi wa yusiib sida uu ibnu xajar bay yiri jawaahir wa durarka sakhaawi oo uga soo raray xaafid ibn xajar taqriirkii oo u sameeyey radulwaafirka ayaa marka aad oo usoo ammaanay marka ugu dambeyntiina wuxuu yihi de masaa-il marka ibnu taymiya lagu qabsaday waa jiraan masaa-il ijtihaadna aqbalaysa ah masaa-ishuna badankeed wuxuu yidhi maa kaana yaquluha bitashahi ibnu taymiya masaa-isha ou fadoonayo hawe kama fadoo jirin ee asaga ijtihaadkiisa say ula noqoto u jawaabi jiray yukhdi wa yusiibu yiri waana bashar gafaayo sawaabna aqbalayo marka laba qoloba waa iska khaldan yihiin ayagu mar walba dhexdhexaadkaana fiican qolana waxaa weeyaan hadday arkaanba ibnu taymiya ibnulqayim oo masaladan ku gafeen laleeyahay ama culimadii ka dambaysayba ama kuwaan mucaasiriinta ahba haddii masaladan ku gafeen ay maqlaanba ushooday kor u qaadanayan muqalidiin waa kuwaas nacam qolo kalena waxaa weyan iyagu marka culummadii gafkoodii ayay waxay ka dhigaayaan ay ku tagfiirinayaanoo tadliil iyo tabdiic iyo tafsiiq iyay ka ratibayaan marka labada in loo dhexeeya culimada xaqaa laga qaataa annaga iyo waxyiga ayay wasaa'iday noo yihiin cilmigay wasaa'id noogu yihiin iyo wax ka barashada hadday asiibaanna waa la raaca haddaysan asiibinna kuwo kaleoo sawaabka wato ayaa mar walba jiro nacam culamo la-aan ilahi nama dhigin subxaanahu watacaala nacam hadday marka kuwa ay gafaan on ka leexano kuwo kala waafaqayna nacam hal mas'ale marka idan in la ogaado waa daruuriya waxay tahay qofku inuu madhabka hadduu madhab mucayana ou ou yani taqliido ninka caamiga ah ma banaan tahay fi mas'alatin min almasaa'il inuu madhab ku khilaafo oo mas'alo kale masaladaa marka uu yani mas'ala min almasaa'il oo fiqiha intuu ku khilaafo oo hadhow marka uu madhab kale iyo wax lamid oo ah ku raaco ma banaan tahay abu camar ibnu salaaxa ka jawaabo wuxuu leeyahay yani hadduu caamiga ninka caamiga ama wax fahmi karaba haddow xadiis arko nabiga calayhi salatu slam ka sugnaaday oo mas'alada daliil u ah ou arko madhabkiisiina uu khilaafsan yahay daliilkaas wax jawaab qancisana madhabka uusan ka haynin asaguna ay dhibayso dabcan inuu xadiidka nebiga khilaafo falahu wuxuu leeyahay inuu xadiidka raaco oo madhabka uu ka tago nacam wuxuu leeyahay inuu madhabka ka tago xadiidka uu waafaqo nacam oo xadiidka uu raaco waa leeyahay nacam xataa hadduu raba caami ha ahaado qofka yani caami waxaan u jeedaa hadduu wax kale kasi karo masaladan xadiidkaana kusoo arooray shiiqi madhabkana wuxuu yidhi warhaye masaladan madhabkeeda xadiidkan jawaab ma u haysaa waa u waayey jawaab qancisa waa keeni waayey imaamkii hasaas yiri imaamu nawowi aa kan yidhi ayuu ka dhamaa waayey xadiid muslim iyo bukhaari aan halkaan yaallo waana qofka muslimka waa dhibe xadiid oo ujeeda inuu ka tago oo uu imaamu nawowi iyo imaamu shaafici markaa u raaco waa dhibe caamigii shaaficiga ahaayo madhabka shaaficiga taqliidaayey waxaa u banaan inuu xadiidka raaco madhabka ka saas uu leeyahy waa cumar ibnu salax majmuucaana dhigaayo majmuuca imaamu nawowi muqadamada majmuucaba ku dhigaada marka uu dalabulcilmiga iyo fatwada iyo muqalidka iyo marku kasoo hadlo ayuu dhigaan marka tan waxaan jawaab uga dhigaa oon rabaa marka inaan ugu jawaabo dadka qaarkood baa waxay leeyihin diinta cayaar cayaar miya maanta madhabkaasaan ahay haddana waa mas'aladana waxaa weya madhab hebelaan ka qaadana waxaas wax soconaayo ma ahanay kuleeyihinyb diyaa ayaga ugu macalina waxaas marka taas ayaga cidda ugu macalin ahaa la rabaa waa kan madhabka aimadiisa abu camar ibnu salaax iyo waa kan saasay leeyihiin ayb calaa kullin haddaad xadiidka aragta xadiidka raac taasaa muhiim wax ceebo ay culamada agtooda ka leedahayna ma jirto in xadiid la raaco nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayb mana sheeganayno annaga madhab oo ma dhahayn annaga madhab samaysanayno oo mujtahidiin aan nahay macnaheedu maa ninka hadduu xadiidka raaco madhabka uu kaga leexdo mas'ala min almasaa'il maaha inuu ijtihaad sheegtay ma ahan inuu ijtihaad ou sheegtay ayb ijtihaadkuna waa tajazu-a ijtihaadku waa qaybsamaa laftirkiisa nacam nin waa mujtahid mulaq nin madhab mucayan oo mujtahid ku yahay nin mas'ala min almasaa'il oo mujtahid ku noqon kara baabulwudu oo mujtahid ku noqon karaa soo ma kasin zakaadka oo mujtahid ku noqon karaa nacam qaar mujtahid maba ahanba waa ka hooseeya laakiin baab min alabwaaba aad ugu taxriirsan aqwaasha culammada iyo adiladeeda kitaabadow ka baaro karaa baabkaas wixii ku saabsan kaasoo kale baabkaas xadiidkoo raaca dabcan wixii adiga aad ka jaahil noqoto oo xaalad daruurana aad taagan tahay inaad qof islaama oo muslima oo yani warac iyo xalaal meerad aad ku taqaan inaad raacdo oo aad ku taqliidsato baas male iyada mas'alada haddii aadan daliilna u haynin helina karin daruurana ay joogto markaas xaajo aad markaa ay taagan tahay marka mabaaxis hadda taqliidka iyo ijtihaadkan usuulfiqiga iskale marka halkaan male laakiin waxaan unugu dan lahaa keliya inaan taas marka eh, la ogaado ama aan baraarujin idaa dahurat falyudaliq ha furo ow liimsig ama ha iska haysto ayb wabilahi tawfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin waalih